bsmi اllah الرxmaan الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin ثuma الصlaaة والsلاam عlى rasuuli اllahi الأmin وعlى آlih وصxaabatihi أجmaciin faxadaثanii jamc min الshuyuuخi aakhiruhm shaykhuna الshaykhu صالح bn cabdالlahi الcusaymiي غafar allah lahu wlahm jamiica biisnaadi kuli minhm إlى sufyaan bn cuyayn can amr bn dinar can abi qabuusa mowla cabdillahi bn cmr bn caas can cabdillahi bn camr bn caasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi walih waslem alraaximuuna yarxamuhum araxmanu yarxamu man fi lardi yarxamkum man fi sama wa min taraa'iq araxmati raxmat almucalimiina bilmutacalimiina biiqraa'ihim usuula almutuun khaasatan usuula xadiid almustafa warasuuli almujtaba sala allahu calayhi wacala aalihi wa saxaabatihi ajmaciin liyafuuzuu bisacaadati alcajil walaajil fahada huwa almajlis athaamin walcishriin min majalis iqra'i wa sharxi kitaabi riyaad الصaalixiin fi leylat alaxad الثاني cشر min شhهر شhوال cام لهجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بدءا بكتاب الأربعين وانتهاء بالسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه جواد كريم وبالإجابة جدير majliskan waa majliskii siddeed-iyo labaatanaad ee majaalisa dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka riyaad saalixiin limaam nawowi caleyh raxmat ullah taarikhdan waa labiyo toban bisha shawaal hijrada nabigeena sal allahu aleh habeen axada baabkana waa baabu lcafwi walicraadi can iljaahiliin baabu lcafwi cafin la cafiye ayuu baab yahay iyo wlicraadi ka jeesasho laga jeesta baabu lcafwi walicraadi can iljaahiliina dadka jaahiliinta laga jeesta oon lala wadin ayuu baab yahay qof jaahil ayaa dhib geystay ama qowl ha noqdo ama ficil ha noqdo oo qof mumin u geystay asalka marka waxaa weeyaan inaan lala wadin alcafwu oo layska cafiyo lagana jeesta camalan biqowli llahi tabaaraka wa tacaala wإida khaaطbhm اljaahiluuna qaluu slama qaala allahu tacala rabbigan wuxuu yidhi khud ilcafwa nabi allow cafiska qaado wa'mur waxaad fartaa dadka iyo basharka iyo mu'miniintaba bilcurfi wanaagga far oo macruufka far weeyaan wa acrid iskaga jeesa can jaahiliin iskaga jeesa weeyaan wa qaala tacala alla wuxuu yidhi fasfax iskaga tag oo iska dhaaf asafxa dhaafitaan aljamiil ee wanaagsan gaaladii ayuu rabbi ka hadlaya subxaana wa tacaala iidaagii iyo dhibka iyo mashaakilka ay nabiga ku hayan calayhi salatu salaam ayuu wuxuu leeyahay nabi maxamedow ha u qabanin waxaan ay samaynayaan dan ha ka gelin isaga tag oo dan ka gelin oo u bixin insaxa tacbiir saasaa nabiga lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa qaala tacaala rabbigan wuxuu yidhi walyacfuu mu'miniintii ha iska cafiyeena walyasfaxuu ha iska dhaafeen oo ha iskaga tageeno alaa miyaadan jecleen muminiintiyey an yakfir allaahu alla inuu dhaafo lakum adinka sooma jeclidiin balaa weeyaan marka aayaddaanna waa aayaddii sayid abubakar asidiiq radia allahu tacala anhu ardaa ku soo degtay weeyaan mistax iyo raggii ifkiga ayagoonan muxuu ahaa munaafiqiinta ka mid ahayn laakiin ku talax tagay warkii la keenay buunbuuniyey ragga ayaga ahaa qaraabana la ahaa ninka liya abubakar radi allahu tacala anhu arda mistaxa ka mid ahaa ninka asagaa marka inuu nafaqada ka goostay kadibna rabbi subxaana wa tacala uu yidhi walaa ya'ta liuli lfadli minkum wاsacati an yu'tuu uli lqurba wاlmasaakiina wاlmuhaajiriin fii sabiili اllah walyacfuu walyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum ha iska dhaafeeno oo ha iska cafiyeeno sooma jeclidiin inuu rabbi subxana wa tacala idin dhaafo kadibna wuxuu yidhi abubakr radi allahu tacala anhu balaa bala rabbiyo waan jecelnay inaad dembigeeda noo dhaafta ood waxaa weeya noo kadibna nafaqadii ayuu soo celiyey radi anhu arda wa qaala tacala rabbi wuxuu yidhi walcaafiina kuwa cafinaya muminiinta can innaas dadka iska cafinayaan wallaahu alla weynana yuxibu wuxuu jecelyahay almuxsiniina kuwa muxsiniinta rabbi uu jecelyahy wa tacaala dadka muxsaanka la imaado dad iska cafiya ilahay aad buu wa tacala wa qaala tacala alla wuxuu yidhi walaman sabra sabra oo waqafara iska dhaafo xumaanti loo geysa iska cafiyo inna daalika arinka asaga sabarkaas iyo dhaafitaankaas la min casmi lumuuri umuuraha wanaaga badan oo maxmuudka ah oo in go'aankaas la qaatana muxuu ahaay ay aad ku qiimo badantahay ka mid tahay inna daalika arrinka asaga la min casmi alumuuri umuurta la go'aansada oo qiimaha badan oo maxmuudka oo ilaah agtiis mashkuurka ka ah ayay ka mid tahay weeyaan walaayaatu aayadaho filbaabi baabkan kusoo arooray kaiiratun aad bay u tira badan yihiin macluumatun aadna waa loo yaqaanaa xadiidka iyo saddex-iyo afartanaad wa can caaishata radi allahu tacala canha wa ardaaha anaha ummi lmuminiin caaisha asidiiqa binti sidiiq qaalat waxay tihi linabiy nabi waxay ku tihi sala allahu calayh waali wasalam hal ataa maku soo maray oo maku imaaday ama maku soo maray alayka dushaada yowmun maalin maku soo maray yowmkaasoo kaana ahaaday ashadda mid ka darnaan badan min yowmi uxudin maalinta uxud oo dhibka culus ugu gaarsiiyey maalin ka daran weligaa maku soo marta nabi allow qaala wuxuu yidhi laqad laqiitu waxaan kala kulmay min qowmika qoladaadan kala kulmay kaas mid ka daran weyaan kan uxud mid ka daran qoladaada oo reer qurasheed ayaan kala kulmay nabiga leh sala allahu caleh wa kaana wuxuu ahaad ama nimin qoomkaada oo waxay noqotaba wa kaana wuxuu ahaaday ashaddu maa laqiitu wax aan la kulma wixii ugu darna minhum ayaga xaggooda kala kulma wuxuu ahaa yowma alcaqabati maalinta buurta ama maalintii jiirta waxay tidhahdaba yowma alcaqaba id goor ayay ahayd weyaan carabtu aanu bandhigay nafsii naftaydaanu bandhigay cala bni cabdiyaaliil ninka la yidhaha ibni cabdiyaaliil ibni cabdi kulaal ninkaasaa naftaydu bandhigay falam yujibnii igama ajiibin maa aradtu wixii aan doonayna igama yeelin waan ka doonay ninkaasagaa naftayda ugu bandhigay fanalaqtu kadibna waan tallaabaqaada waan iska socday wa ana mahmuumun walxaal ana anigana mahmuumun aan aad i aad u murugaysanahay calaa wajhii wejigaygaan iskaga dhaqaaqay dhankii dhanum falam astafiq ma aanan miirsanin oo sooma miirsanin ilaa wa ana aniga oo biqarni acaalibi meesha qarna acaalib la yidhaahdo anoo jooga umbaan soo miirsaday ayuu nabiga leh sal allahu aleh ali wasalam farafactu ra'sii madaxaygan kor u qaaday faidaa ana waaba anigo bisaxaabatin daruur qad adallatin i haraysay ay dusha saas iga haraysa weeyaan fa nadartu waan fiiriyey saxaabadii fa idaa fiiha gudaheeda waxaa ku sugan daruurtii jibriilu calayhi salaam jibriil ayaa ku dhex jira weeyaan faqaala wuxuu yidhi ina allaha alla weyne tacaala kor ahaya qad samica wuu maqlay qowla qowmika qoladaada qowlkooda oo laka adi ay kuu dhaheen ilaah wuu maqlay subxaana wa tacaala wamaa radduu calayka iyo wax alla wixay kugu radiyeen ay kugu jawaabeena ilaahi wuu maqlay waqad bacaa allaahu ilaahi ilayka alla wuxuu kuu soo diray malaka aljibaali buuraha malagga u xil saaran inuu maamula ayaa laguu soo diray wey lita'murahu inaad farta bimaa shi'ta buuraha weyaan litamurahu inaad farta bimaa shita wixi aad doonta fiihim ayaga inaad farta wax alle wixii in lagu sameeya aad rabto in malakul malakuljibaal maxuu amar aad ka qaato ayaad ilaahay subxana wa tacaala u soo diray weyaan fanaadaanii markiiba waxaa ii dhawaaqay malakuljibaali buuraha malagii u xil saarnaa ayaa waxaa ii dhawaaqa weynoo rabbi u saaray fasallama calayhi wuu i salaamay uma qaala wuxuu yidhi yaa nabi muxamadow ina allaha alla weyne qad samica wuu maqlay qowla qowmika qoladaada qowlkooda wuu maqlay iyo hadalkooda laka adig waxay ku yidhahdeen jawaabtoodii xumayd wuu maqlay weyaan wa ana anigana malakuljibaali buuraha malagii u saarnay baan nahay waqad bacanii rabbii rabbigayna wuxuu ila soo ilayka aduu mxuu isoo kaa diray weyaan waqad bacanii wuu isoo diray rabbi rabbiga ilayka adiga lita'muranii inaad ifarta biamrika amarkaada aad ifarto famaa shita wax alla wixaa doontan aad ifarta weyaan ayaa liila soo diray in shita haddii aad doonta adbaqtu waxaan ku daboolayaa oon ku mxuu ahaay sharayaa calayhim ayaga allakhshabayna labada buurood oo culculus oo magaalada maka labada dhinac kala jirta ayaan mxuu ku gambinayaa oon saaraya oon ku daboolaya weyaan faqaala nabiy nabigu wuxuu yidhi sal allahu aleh ali waslm wahuwa ra'uuf raxiim bal iska badaa inaad ku dabooshaye arrinta arrin jirta maaha weyan arju waxaan ka rajaynayaa arju waxaan rajaynayaa oon qudaraynayaa an yakhruja an yukhrija inuu ka soo saara allahu alla weyne min aslaabihim ayaga dhabarkooda man akhyaar iyo muminiin oo yacbud allaha alla caabuda waxda waxaaluy keligii laa shariika wadayna laa yushriku la wadaajinayn bihi alla shay-an waxna la wadaajinayn muttafaqun calayhi xadiidkan axaadiista wuxuu ka mid yahay axaadiid almixan walashyaai alatii asaabat nabiy sal ll ly slam waxyaabay dhibka badnaa oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam ku dhacay axaadiista ka sheekaynaysa ayuu ka yahay nabigeena sal allahu aleh waali markii magaalada la yidhaahdo madiina cafwan maka uu muddo joogay ahlu makana suduud iyo kajeesasho waxaan ahayn uu ka waayay ayaa wuxuu is bal reer daa'if aad daa'ifna waxaa degnaan jiray nimin la yidhaahdo haqiif uu ka dhashay ninka la dhihi jiray xajaaj ibnu yuusuf oo taqaanaanu mubiirka ahaa ninka ummadda halaagay culammadu waxay dhihi jireen caamalahu allahu bicadlihi dad akhyaaraho badanna way ka dhasheen waxyaabaha manaaqibta magaalada lagu sheega aa'if waxaa ah, markii nabigeena u dhintay calayhi salaatu wasalaam caraboo dhan iyo magaalooyinkao dhan waa ridoobeen ilaa aaaa makka waalmadiina waaa'if saddexdaas bas ayaan riddada aan gelin weyaan marka manaaqibta wanaagsan oo magaalada aa'if loo sheegay ka mid tahay xumaantii hore kaga maxuu ay kafaara guteen weyaan marka nabigeenna calayhi salaaaif ayuu tagay marka wuxuu u bandhigay naftiisa laba ninoo meesha joogtay haasatan nin la yidhaahda walaalay ahayn laakiin ninka uu isu bandhigay naftiisa ibnu cabdiyaaliil ibnu cabdikulaal la yidhahda yuu bandhigay naftiisa uu leeya niya waxaad yeeli nimankii reer qurayshado maka joogay waa isfahmi waynay risaaladii aan wadayna waa iga qaadan waayeen ee inuu ilaahay kugu gulaya laga yaaba inshaadar iga qaado idun diintan qaada wahaakada kadibna wax alla wuxuu mxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka dalbaday kamuusan yeelin haba ahaatee kadibna sidii riwaayaadka ay sheegayaan taariikhiga iyo siirada nabigeena calaih salat slaam sufahadii iyo dadkii waalnaa iyo majaaniintii ayuu ku diray ayaa lagu diri weyaan markaasay nabiga dhibaateen calayhi salat slam ilaa madaxiisa dhiigga ka daatay lugaha ay buuxiyaan sida ay sheegayaan kutubta muxuu ahaa siirada nabigeena calahi salat slam kadibna nabiga wuxu ley alai slat slam bandhigaanu bandhiga waxyaabihii asagaa siibay muusan sheegayn nabiga alaih slat slam bandhiga asagaa igama uusan yeelin kadibna anoo mahmuumaho aad u murugaysan ayaan iska tallaabo qaaday qofka markii culays uu ku dhaca waliba culays aad u culus mararka qaar dhankuusa xataa ma garanaya waa iska dhaqaaqaya iska tallaabaqaadaya waan iska tallaabaqaaduu yidhi nabiga alai sala slam kadibna miirba waxaa igu horreeyey meel la yidhahda qarna thacaalib qarna thacaalib hadda waxaa la yidhahdaa qarna almanaasil qarna almanaasil waxay ka mid tahay meelaha laga xirto mawaaqiidda ay ka mid tahay qarna almanaasil miiqaat ahl ya ahla man ahla najd sagaahan kilomitr ee magaalada maka waxay ka xigtaa qorax usooba xaggeeda ay ka xigtaa tiin kilomitr halkaas markaan jooga ayaa marka uu miirka igu soo laabto nabiga alai slat slam markiiba daruur i haraysaan arkay daruurtii aan saa u fiiriyey jibriil calayhi salaam iyo malakuljibaal oo isla socda ayaan meeshii kula kulmay kadibna jibriil wuxuu yidhi malakuljibaal hadal malakul-jibaal ayaa marka nabiga la hadlay alayhi salaat wuxuu marka yidhi muxamadow ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu i faray inaan ka amar qaato qolyahan sidii aad rabta ii sheeg marka maxaan ku sameeyaa labadan buurood oo dhinacyaha ka xigto inaan ku daboolo haddii aad xataa rabto waan samaynaya markaasaa nabiga calaih slat slam wahuwa ra'uufu raxiim uu diiday wuxuu yidhi maya haba ka yaabin ilah waxaan ka rajaynaa subxana wa tacala inuu dhabarkooda ka soo saaro dad allah subxaana wa tacaala caabudo waxbaan aan la wadaajinin meesha ay ragga isaga ahaa waa raggii islaamka ragga ayagaa dhabarkoodii rag ka soo baxay waa raggii islaamka uu dhabarkooda ku istaagay dhiiggooda ku istaagay oo juhdigooda ku istaagay weeyaan waxaa ka ragga ayaga ah bin waliid sayfullahi almasluul iyo rag badan oo badan oo badan oo saxaabadii ah, ayaa ka xitaa raggii ayagaa laftirkoodii oo maka joogay oo uu ka mid yahay abu sufyaan ibnu xarb radia allahu tacala canhum jamiican uu ka mid yahay ayaa soo islaameen oo futuuxaadka islaamigaha ah iyo khayraadka dhan la imaadeen marka arrintan qofka daaciga ah iyo qofka muslimka ah inuu taxamul iyo dulqaadasho iyo cafin badan la imaado iyo dadka jaahiliinta ah inaanan waxyaabaha ay samaynan loo qabanin oo sida ficilkooda mid u dhigma aan la samaynin oo qofka muxuu icraad sameeya ayaa laga qaadanaya xadiidkan weeyaan muttafaqun caleyh xadidka buhari muslim ayaa isku waafaqay wa canha umilmuminiin caaisha waxaa laga weri radi allahu tacala canha wa ardaaha qaalat waxay tidhi maa daraba muusan garaacin rasuulu llaahi sal allahu alay wsl rasuulka alleh qatu weligii biyadihi gacantiisa kumuusan garaacin wax kuma garaacin weyaan maa daraba rasuulu llaahi sal allah alay slam shayan shayna kumuusan garaacin biyadihi gacantiisa qatu weligiis biyadihi gacantiisa wala mra'atan haweenayna muusan garaacin walaa khaadiman adeegana muusan garaacin i khaadim ila an yujaahida inuu jihaado mooyane fii sabiililah oo kadibna seef uu wax kula jihaado weyaan wamaa niila lagama gaarin minhu isaga xaggiisa shayun shayna qatu weligiis oo fa yantaqima uu kadibna aarguta nabigeenna calayhi min saaxibi saaxiibkiisa ayadnama dhicin in nabiga xumaan lala doonto oo xumaanta ayada dulib lala haleelo oo lala asiiba kadibna xumaanta ayadahayd uu qofka asaga ugu aarguta weligeed ma ay dhicinu nabigena calayhi salaatu ilaa an yuntahaka shayun shay in la qarariyo ama la jeexo amaba lagu xadgudba oo min maxaarim illaah maxaarimtii alla waxyaabaha rabbi u xaram yeelay ka mida mooyane haddii waxyaabaha rabbi u xaram yeelay wax kamid lagu xadgudba fayantaqimu iyo diintiisa tacaala kor ahay ayuu u aargudan jiray markaasuu qofka asaga ah amaba qowl ha noqoto ama ficil ha noqote wuxuu mudan yahay ayuu nabigu barin jiray calayhi salaatu wasalaam laakiin rawahu muslim laakiin nabigeena calayhi salat slam weligiis dumarna muusan garaacin haadimna muusan garaacin isagoo muxuu aha weligiis wax garaacin ayuu adduunkan ka tagay sala allahu caleyh waali wasalam ilaa jihaadka markuu jira nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam qof uu dilay oo gacantiisa inta ku dhimatay waxaa wey wax hataa la sheegi maahan wax aad u kooban culimadu waxay leeyiin qaar maba jirtaba qaar waxay leeyiin hal nin wa qaarka ugu badiy waxay leeyiin waa laba waliba labada ayagana waa mu'diinta ugu darnaa oo nabiga calayhi salaat salaam uu ballan qaaday inuu asaga dili doono mataqana ninka asaga man yacrif ninka nabiga dhiga calayhi salaam bal ana qaatiluka ku yidhi fi siira man yacrif ma fi ma socon karta siirada waa in la siirada nabiga alai slat slam muhiim waa khulaas nuurlyaqiin xataa haddii la ahriyo waa ku taalla jasakum allah marka waajib dhammaan aan wada leenahay wa ayib xadiidka aad waan anas waxaa laga radi allahu tacala canhu arda qaal wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa amshii mid socda maca rasuulillah rsulkaan la socday sal allahu aleh ali wa calayhi nabiga waxaa muxuua dushiisa saarnaa u garba saarnaa burdun macwis amaba go' go'aasoo najraaniyun magaalada najraan la yidhaahdo loo nisbeeyey oo magaalada najraan la yidhaahdo ayaa lagu sameeyey go'asaga ah nacam haliidu darafka marada waxaa weeyaan eh, waa adag qaybta kale caadi wa lakiin darafaanta meelaha mxuu ahay kumka ah, geesaha way ka adkeed marada iyada weyaan oo yara mxu jirmigeeda ayaa weynaa haliid lxaashiya xaashiyadeeda qaybta hoose ayaa adkeed weeyaan fa adrakahu carabiyun nin reerbaadiye ayaa marka ka daba nabiga caleh slat fajadabahu wuu nabigu soo jiiday ama go'yuu soo jiiday fajadabahu nabiga ayuu soo jiiday biridaa'ihi go'i nabigu u saarra iyuu intuu soo qabtay ayuu soo laalay weeyaan jabdatan laalitaan iyo jiiditaan shadiidatan aad u daran go' aad soo siiy waxaan fiiri marka anas baa dhihi ilaa safxati caatiqi nabiga sala allahu aleh ali qoortiisa dhinaceeda ayaan fiiri qoorti dhinaceeda ayaan fiiri safxada waa dhinaca ayaan fiiri weeyaan kow waqad aharat walxaal qad aharat ay saamaysay xaashiyatu alridaa'i waqad aharat ay saamaysay biha qoorti xaashiyatu alridaa'i go'i uu nabigu wata calayhi sala slam darafkiisii iyadoo ay saamaysay weeyaan min shiddati jabdatihi jiiditaankii iyo soo laacitaankaad soo laacay darnaanteeda awgeed weeyaan uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi ninkii markuu nabiga soo jiidiyosoo joojiyey gadaal soo jiiday yaa muxamadu muxamadow mur waxaad ii fartaa aniga waxaad ii min maali illaahi maalka alla ii far alladii maalkaasoo cindaka agtaada ahaaday ii far ilayhi nabiga uu fiiriyey ninkii fadaxika nabigu ku qoslay calayhi salaatu wasalaam allahu akbar uma amara lahu nabigu wuxuu u amray bicaطaa'in wax in la siiyo wuxuu yidhi waxa la siiy ninkan sala allahu aleh ali muttafaqun calayhi waad garanaysaan marka xadiidkan cadamada ku jirta nabiga calaih slat slaam wuu socday waxaa la socday anas bin malik radi allahu anhu arda go' waxaa u saarnay garbaha u saarnaa najraan magaalada la yidhahdo loo nisbeeye najraan horaan waxay ka tirsanaan jirta najraan iyo jiizaan iyo dalka yaman ay ahayd oo yaman ay ka tirsanayd laakiin wakhtiyada dambe sacuudiga koonfurtiisa hadda gashay oo mudda isku haysan jireen sacuudiga iyo iyo nimanka la yidhaahdo eh, yaman xilligii marka boqor eh, fahad iyo cali cabdalla saalax waqtiyadiis hore ayay kala sayaxdeenoo hadda waxay u go'day sacuudiga u go'day weeyaan marka najraan waa magaalo marka xuduudka taqriiban hadda ayaamihii ay xuutiyiinta waxyaabaan dagaalamayn xataa meelaha ay madaafiicda xuutiyiinta ay gargaarayeen ku dhacayeen oo dhowr qof ay ku dhaawacmeen ay ka magaalada najraan ayaa marka lagu samayn jiray sanaacada marka way sii horraysay waxaa annaga hadda wax cusub waxaa ummaddan hadda loo cusboonaysiina sinaacada aad bay u jirtay xitaa mara kasta meesha lagu sameeyo ayaa waxaa weeya loo nisbayn jiray marka maradaas waxaa lagu sameeyey magaalada najraan magaalada najraan markaoo lagu sameeyey darafka eh, mxuu ahaa marada ama geeska qaybtaad hoose ayaa aad u kakanayd oo adkayd kadib reer baadiye ayaa nabi ka damiimid intuusan la hadlin ayuu nabiga go'iis kusoo dhegay nabiga alai sl slam markaasuu nabiga go' kusoo jiiday weliba go'i jiiditaan aad u daran ilaa nabigu ka joojiyay calayhi salat kadibna yaa rasuul allah yaa nabiy markaas wuxuu ka bilaabay ya muxamed muxamedow waxaad ii fartaa maalkii aad gacanta kuu geli ii riwaayaadka qaar waxay sheegayaan maal aabbahana ma ahanin hooyadaa iyo aabahana maalkaad keenta ma ahan meelaad ka keenta lama arko marka maal aad leeda ama hooyada ama aabbaha ay leeyihin maan isii maalka nabiga alai sl u fiiriyey waa reer baadiya alacraabu ashaddu kufran wa nifaaqa waa dad aad u kakan reer baadiyaha lidalika ummaddan soomaaliyeed in badan oo ka oo hadda isu fahmi laadahay oo wax badan ay ugu khariban yihiin asalkii badaawada ayaa ku jira qofka soomaaliga ah waxa waxaa ku yar inuu qof kala ilaaliyo inkastoo markaad bacd aljawaanib fiiriso koley madhabka shaafici wax ma aqaanay aan kaga fiican ummadaha kale tusaale ahaan hadda loo fadhiyo masjidka qof hadduu damca inuu mxuu safka hore imaado ama dan uu ka samaysto waad aragteen asalka beryahan dambe waxbaa fasakhmi kara oo hadlaabi kara laakiin gacantusaa u raaricinaya oo dadkii mxuu ahaa wuxuu diidayaa inuu lugtiisii lugtiisi waxaa ka horaynaysa gacantii waa dhaqanka ummadda soomaaliyed ay leedahay masaajidda iyo meelaha la fadhiyo khayrka iyo waxyaabahaas annaga waxaa naga daran qolyahan shawaaficdu ayna indunusiyaanka indunusiyaanka waxaa is leedahayba fariisanaya qofka inuu gurguuranaad maranaysaba markuu dadka dhex hoos intuu isu dhiga ayaa annaga bad gacanta maan raaricinaa ayaga ayaga dhan waa israaricinayaan saasay dadku dhex maraan lagama yaabo inuu qof indunusiyaanna inuu dad dhex mara caadi muxuu ahaa si iska dhex socda suuragal maahan marka qilnada badaawada inay keento waa laga yaabaa in badan oo ka oo ah. annaga hadda ishkaalkana haysto tawaafuq la'aanta waxyaaba badan reerbaadiinimada keenayso marka ninkaas reerbaadiyaha nabiga ale markuu fiiriyey xaalkiisu waa la yaabay wuuna u naxariistay oo wuxuu yaqaanaa xaaladiis waxay tahay nabigeena ala slam waa ra'uufuraxiim ninka xumaanba ma wataba nin hadda nabi maxamed nabi alai slat slam ma nin gaalnimo wata ma nin waxaa weeyaan xumaan kala raba ma wuxuu rabaa in xool la siiyo ariiqadana ariiqadoodii ii yabna khataab kiilahay oo kale kama duuna waa dhaqanka reerbaadiyaha marka koleyba dadka odayaasha aad ku yaqaan reerbaadiyaha hadii ay ka sheekeeyaan wax badan bay ka keeni karaan alcumuum masaladaas marka nabiga ala sl saas u fiiriyey uu ku qoslay raxmatan bihi wa cajaman bicamalihi wuuna u naxariisanaya oo ninkan rafaadka haysto kadalika wuxuu la yaabaya wuxuu samaynaya qaabdarrida iyo wuxuu rabo kadibna nabigu wuxuu yidhi ninkan lacagha la siiyo xoolaha la siiyo halaga rajiye sidii marka xool lagu siiyey marka qofka mu'minka inuu laqad kaana lakum fii rasuuli uswatun xasana taa inaan samayn karina laga yaaba laakiin halla sadiduu waqaaribuu xadiidka iyo aad waan anasin afwan xadiidka iyo afartanaad an ibn mascuudin radi allahu tacala anhu qala wuxu yh abdulahi bn mascuud kaanii waaba anoo anduru fiirina ilaa rasuuli lah rasuulka alla fiirina sal allah alay hadda waa anigoo nabigu ujeeda alayh salat slam yaxkii isagoo ka warrama oo ka sheekayna oo ka qisoona nebiya oo min alambiyaai ambiyada alla ka mid ah salawaat ullaahi ilaahay naxariisyaalkiisa iyo wasalaamu nabadgelyooyinkiisa calayhim dushooda allah yeele nabigaas darabahu waxaa garaacay qowmuhu qoladiisa ayaa garaaceen fa admowhu kadibna way ka dhiijiyeen oo dhiig ayay ka keeneen garaaci ushi ay ku garaacayeen inabarradii wa huwa nabiga calayhi salaatu wasalaam yamsaxu wuxuu ka tirtirayaa addama dhiig ayuu ka tirtirayaa an wejhi wejigiisu ka tirtirayaa wuuuleey marka nabigaasna allaahumma allahayow ikfir u dhaaf oo u dembi dhaaf liqowmi qoladayd u dhaaf fa inahum iyaga laa yaclamuuna waxba ma ogsoona muttafaqun calayh nabiga calayi slat slam wuxuu ka sheekaynayaa isagana waxaa weyaan waaltii la amray fa bihudaahu muqtadi hanuunkooda ku dayaa lagu yiri nabiga calayi salat slaam marka tasliyatan linafsihi wa tasliyatan lisaxaabatihi wuxuu ugu sheekaynaya nabiga calayhi salat salaam nabiguu ka sheekaynaa nabigaas waxaad garanaysaa nabi nuux calayhi salaam sagaaqoiosano ayuu daaci aha intuu noolay maaha intuu daaciga ahaa fa labia fiihim ay daaciyan alfa sanatin ilaa hamsiina caama marka kunkaad sana oo wax yarkay dhiman intaas markuu yeelaayay dhibka loo geysanayay kutubaha tafaasiirta markaad akhriso oo ay ka hadlayaan waxay leeyihiin inta la qabto nabi muxuu ahaa nuux calayhi salaam haasatan waxaa qaarkood israa'iiliyaadkana yihiin qisada israa'iiliyaadka laa nusadiq walaa nukadib in la qabto oo kadibna la garaaca ilaa uu ka suuxa kadibna qashinqobka lagu tuuro kadibna muddo kadib ilaahay muxuu aha naftu ku soo celiyo o soo neexo kadibna uu ka dab imaado uu yidhahdo laa ilaha illa allah marka nabigan waa la garaacay dhiig baa laga keenay badlk waa habaari lahaa badlku udhehi laha inkuxaynkaar qabaatiin badlku udhehi laha war maxsaa yeelaysaan wuxuu leey allahuma qfir liqawmii fainahum laa yaclamuun annagana waxaa weeyaan qofka daaciga wuxuu rabaa in waxaa weeyaan wanaag oo dhan loo sameeyo dacwadii marka looga qaata saxan dahab looga qaatuu rabaa ariiqu dacwati laysa mafruushan bilwuruud walaa bisajaad اlaxmar dacwada jidkeeda ubax iyo sajaayad mxuu ahay casaan iyo madaxda loo dhigay kuma goglana rafaad iyo dhibaato iyo cayn iyo saaxir iyo majnuun iyo tuhma iyo balaaya iyo dhib oo dhan ayaa ku goglan weyaan marka arinta ayada qofka daaciga waa inuu u diyaar diyaargarooba si ugu dadi nabigeena calayhi salaa slam laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana xadiidka Eh, afartanaad waan abi hurayrata waxaa laga radi allahu tacala anhu arda ana rasul rasulka al sal allahu aleh ali waslem qaala wuxuu yidhi nabigeen laysa ma ahan ashadiidu ninka daran oo adag bisurcati lagdinta ma ahaanin ninka ku adag inama ashadiidu qofka daran oo tafta ah oo qiimaha badan alladii waa ninka yamliku milkiin hanan karo nafsahu naftiisa hanan karo cinda alqadabi markuu carooda bogsigaa naqaanaa iyo karati aa naqaanaa iyo koonfu ayaa naqaanaa iyo waxyaabahaas maaha waxaa weeyaan xoogga iyo shidada dhabta waxa w qofku markuu caroodo qofka naftiisa xakamayn kara qofkaas ayaa shadiid aho nabig le alayhi salaam muttafaqun calayh baabu ixtimaali اlada ah, mxuu aha baabka hore baabkaan aad uma kale fogo baabu ixtimaali اladaa dhibka qofka inuu mxuuha u dhabar adeego oo dhib haddii aad ku dhaca u dhabar adeego ood u dulqaata ayuu baab yahay weeyaan qaal allahu tacala alla wuxuu yidhi wlkaadimiina muminiinta wlkaadimiina kuwa qarya weyan alhayda carada waalcafiina kuwa iska cafiya can innaasi weyaan wallahu alla weyna yuxibu xujaali almuxsiniin abwaabtaan soo marna ayadan ay socotaa kama haraysa weyaan wa qaala tacala alla wuxuu yidhi walaman sabra qofkii sabro ow qafara dhaafa ina dalika arrinta ayada la min casmi lumuuri umuuraha la go'aansado qiimaha badan oo la mahadiyey oo allah subxaana wa baabkan waxaa ku sugan aaadii saabia fi baabi qablahu alaadii axaadii asaabiqa ee horaysay fi baabi qablahu baabka haddaan soo marnay oo iraad can jaahiliin iyo cafwiga ahaa baabka isaga ahaa axaadiis kusoo hormartay baabkan waa isleeyihiin weyn axaadiistaadna daliil ba u yihiin xadiidku ayuu marka imaamku soo qaatay caleyh raxmatullah waa xadiidkii aad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu arda ana rajula ninba qaala wuxuu yidhi ya rasuul lah ina lii ani waxaa ii sugnaaday qaraabatan qaraaba ayaa ii sugnaatay asilu waan xariiriyaa wayaqtacuunii waa i gooyaan ayagana wauxsinu waan u ixsaan sameeya u samafalaa ilayhim ayaga wayusii'uuna ilaya anna waa xumaana igu sameeyaan wa axlumu waanu dulqaataa canhum ayaga xaggooda waan u dulqaataa wayajhaluuna calaya anna waa igu jaahilnama falaan oo igu takrayfalaan oo xumaan baa igu sameeyaan faqaala wuxuu yidhi lain kunta haddii aad tahay kamaa qulta sida aad sheegtay faka'annamaa waaba adigoo tasifuhum aw tusifuhum waraabiyo oo afka kaga shuba almalla bacaad kulul waaba adoo ku shuba weeyaan walaa yazaalu kama zuula macaka adiga la jirkaadana iyo macaadana min allaahi alla xaggiis tacaala koray dahiirun kaalmeeyo inuu yahay calayhim dushooda maadumta intaad tahay ku sugan tahay calaa dalika arrinkaas arrinkaas rawaahu muslim waqad sabaqa sharxuhu fii baabi silat اlarxaam baabu silat اlarxaam ayaa sharxiis uu kusoo hormaray ayuu imamka leh aleh raxmat ullah ninkaa marka waa ujeedaan qaraabadii u xiriirinaya ayagana waxay samaynayaan maqasay haystaan xerigga u xiraba way sii goynayaan wuu dul qaataa ayagana jaahilnimay ku sameeyaan xumaanoo dhan ay la imaanayaan nabiga muxuu yidhi alai slat slaam xugun iskama saarin si ay ugu dhicin ina hada akhii waliya nacjatun waaxida faqaala akfilniha wacasanii fi lkhiaab qaala laqad dalamaka ninka kale intuusu waraysanaya wuxuu yidhi laqad dalamaka bisu'aali nacjatika ila nacajihi kadibna wadanna ana daawuudu anamaa fatannaahu fastakfara rabah waqara raaka cawaanaab labadinna ordaysa markay u yimaadeen daawuud calayhi salaat salaam ninbaa wuxuu yidhi ninkan walaalkay ani hal neef aan leey asna wuxuu leeyay sagaashan iyo sagaal laxood ayuu leeyay anna waxaan leey mid tiuu rabaa inuu iga darsado waa iga aftahanimin badiyo waa iga qaatay markaasaa ah, wuxuu la soo boday intuusan hubsanin calayhi salaam laba maragayna haayeen laqad dalamaka bisu'alin cajad wuu ku kadibna gadaaluu ka ogaaday in ay ahayd imtixaan iyo ikhtibaar faاstahfara rabbahu wahara raakica waana lidalika nabigeen alai slat wuxuu dhahay lain kunta kama qulta haddii aad tahay sidii aad sheegtay mid ay jirto lidalika haddii lagu imaado somalida waa ti ayn haddii qof daqran oo dhiig uu ka socdo ku yimaado ha degdegin nin caloosha ay daba taallo inuu ka dambeeya laga yaabaa marka waa in wix la hubiya haddii marka arrinta aad sheegta ay jirto oy run tahay oy xaqiiqo la too qof bacaad kulul waraabiya iyaga ilaahayna subxaana watacaala xaggiisa kaalmo ayaad ka helaysa ood ka haysataa waxa weeyaan ayagan waxba kaama dhibayaan ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam baabu ladabi carala carooda yuu iyo waxaa weya waxaan kusoo jirnay icraad iyo ixtimaalu lada markay arrinta adig kugu tacalluqda weeyaan haddii marka ay cagsi noqoto oo ilaahay subxana wa tacaala xurumaadkiisi iyo diintiisi lagu xadgudbo ayadama sidaasay ahanaysaa saf iyo cafi ma iska ahani maya alqabaabu alqadabi caro ayuu baab yahay ida ntuhikat la qarariyo ama la jeexo ama lagu xadgudba xurumaat ullah ilaahay xaarimtiisa waxyaabaha ilahay u xaram yeeli haddii lagu xadgudba in la carooda in ay loo baahan yahay ayuu baab yahay iwal intisaar uu gargaaritaan loo gargaaro loo mxuu ahay ciidmiyo lidiin illaahi tacaala ilahay diintiisa loo gargaaro loo ciidmiyo weyaan ayuu baab yahay haddii marba ilahay diintiisa lagu xadgudba qofka inuu baarid alqalbi inuusan ahanin ood mxuu ahay u carooda diinta allah subxana wa tacala ee xurumaadka lagu ciyaara wixii tabartiisana u mara man minkum munkaran falyuqayirhu biyadihi fain lam yastaic fabilisaanihi fain lam yastatic fabiqalbihi wadalika adcafu liimaan waa waajibka isaga alqalb isaga hadal ma laha ilan qalbigaada cid kontorosho ma laha hadii boqol bilood lagugu xiro qalbigaada maamulta nacam qaala allahu tacala wuxuu yidhi waman yucadim qofka weyneeyo xurumaat illaahi ilaahay xormooyinkiisa weyneeya fa huwa isaga ayaa khayrun lahu khayr badan cinda rabbihi rabbigiisa agtiisa weyaan xurumaadka allah subxaana wa tacaala qofki weyneeyo weynaynta ayada ah iyo xurumaadkaas allah subxana wa tacala qofku u qiimeeyey ayaa u khayr badan wanaag badana kala kulmaya weyaan ilahay agtiisuu ka helaya wa qaala tacala alle wuxuu yidhi in tansuru llah allah haddii gargaartaan muminiintii ay yansurkum ilah wuu gargaaraya wayuabit wuu sugayaa aqdaamakum gomdihiinna wuu sugaya weyaan ilahay diintiisa gargaartaan rabbina gargaar buu idin siinaya subxaanahu wa tacaala wa fi lbaabi baabka waxaa ku sugan xadiiu caaishata saabiq xadiidka caaisha oo soo hormaray fii baabi alcafwi ayaa ka mid ah weeyaan oo maalintii nimankii reer daa'if ay dhibaatada u geysteen kadib labadu malag loo keenay kadibna bal arjuu an yukhrij allahu min aslaabihim man yacbud allaha laa yushriku bihi shaya uu yidhi weyaan baabkaas kanna daliil yahay naam xadiidka aad wacan abi mascuudin dhibkii loo geysta nabigan cala slat slam wuxuu xag u dhigay ood u hilmaamay rajaaa nusrati diin illahi caza wajal ayuumxuu ahay ayuu u hilmaamay weyaan wacan abi mascuudin waxaa laga wari cuqbata bni camrin albadriy qaala wuxuu yidhi abi mascuud ja'a rajulun baa ila nabi nabigu yimid sala allahu aleh ali wasalam faqaala wuxuu yidhi innii aniga laa ta'haru waan ka dibdhacaa can salaati subxi salaad subax waan ka dibdhacaa min ajli fulaan hebel dartiis aan ugu dibdhacaa weeyaan mima yuiilu dheerayntan ugu dheerayna bina anaga salaadan ugu dheeray darteedaan salaada weydu bidca salaada fajar salaada subax ma imaado amaba gadaal baan ka soo gaaraa ta'ahur waan ka ta'ahura waxaan ugu ta'ahurayaa ninka hebel la yidhahda ayaa ugu dheerayo famaa ra'aytu maan arkinuu yidhi marka saxaabigii abi mascuud annabiya nabigeena sal alla slam hadiba isagoo carooday fii mawcidatin isagoo dad wacdina qad weligii ashadda ka daran mima hadiba intuu carooday yowmaidin maalinta ayadaa weligay nabi maxamed alai sla slam oo carataa u carooday arkin uu yidhi faqala ayuha nnaas wardadow inna minkum waxaa adinka idinka mid ah munafiriina dad diinta alla subxana wa tacala dadka ka fogeeyo oo dad diinta alla ka fiijiyo oo ka ceyriyo ayaa idinka mid ah weeyaan fa ayukum qofkiinni ama almuslimiina muslimiinta imaam u noqda falyujiz ha gaabiyo fa inna min waraa'ihi gadaashiisa waxaa ahaado ku daba tukana alkabiira mid weyn oo qof da'ah waa yeelah oo laga yaabo inuusan kaadida celin karin iyo wasahiira mid yar oo da'yar oo laga yaabo khushuucu salaaddii waxyaabii lamidka aha inuusan aad u dhadhansanaynin wadalxaajat iyo qof dan lah oo dukaan ama soo xirtay ama muxuu ahaa qof meel u taagay ama ballan lah ayaa kugu daba tukanaya waxaad yeeli salaadda waxaa wey qofka haddii aad gala ha gaabiya weeyaan muttafaqun calayh xadiidkan wuxuu ku dhegan yahay ala'imma a'immada siduu qofka marba haddii aad imaam noqdo khaaatan qofka markuu da yar yahay quwo iyo aaqa waxaa ku jirta aan caadi ahayn sigiiska waxaa lagu tukan jiray berigii hore sagaasharaadkii saddex jusaa lagu tukan jiray tahajudka saddex jusaa lagu tukan jiray mar dhexdaas waxaa la gaaray juzi baraan filaya hadda sanadkan waxaa lagu tukaday laba jusaan u marka hadba waxaa weeyaan waxay ku xidhan dadka jamaacada masjidka tabartooda la egi beriga iyada ah, dadkan masaajidku tukana odayaal way joogeen odayaasha laakiin iimaankooda wuxuu ahaa maa sha allah dad waxay ahayd masjid aan ka bixin safkaan horeo dhan dad gargududanaa ku tukan jiray inta badan ragga ayaga way geeriyoodeen calayhim raxmatullahi jamiican marka qaarna way nool yihin alxamdulilah ilahay subxana wta noo barakeeyo marka laakiin inta sawaadu lacdanka masjidka wuxuu ahaan jiray rag dhalinyaro ah oo iimaanka labadaas gebi uu joogo oo madax xamaasaysan oo hadii imaamka mhal ah, eh, maqra uu safka mxuu aha laba maqra ka yar uu ku dujiyey mxuu ahaa salaadda sheekh salaadda waa nugu gaabisala oo soo taagan odayaashana diyaaray ahaayeen laakiin hadda wixii wax badan baa isbedelay ummaddii waa la daciifay wax badan baa mxuu ahaa wax badan baa mxuu ahaa eh, tabardareeyey marka calayhi dadka in la eego oo ummadda dukanaysa iqtadii biadcafihim waa dadka ugu tabarta daran in tabartooda dadka lagu dejiye ayaa loo bahan yahay sid aan loo noqonin almunafiruun aladiina yunafiruuna annaas can diin illahi caza wajal can diin illahi caza wajal muttafaqun calayh xadiidkaad waan caaishata radi allahu tacala canha ardaha qaalat waxay tiri caaisha qadima rasuula rasuulka alla soo galay sal allahu aleh waslam min safarin safaruu ka soo galay waqad satartu walxaal qad satartu aan ku asturay sahwatan diriishad amaba meel yaroo muxuu ahaa balakoonka baalkan la yidhahdo oo meel yaroo mxu guriga hortiisii ah ayaan ku daboolay waqad satartu anoo ku daboolay sahwatan meel yaloo bannaaneed ama dariishad noqoto ama macnuu dhow ha noqotee oo lii aan ii sugnaatay biqiraamin daah ama gandoob ayaan muxuu ahaa ku asturay weyaan fiihi daha waxaa ku yeelay oo ku sawirnaa amaaiilu sawara ayaa ku sawarnaa falama ra'aahu rasuulka markuu arkay sal allahu aleh ali hatakahu nabiga wuu hatakahu wuu soo gooyey watalawana wajhu wejigiisa nabigu isbadelay calayhi salaat slaam wa qala wuxuu yidhi caaishatu caaishay ashaddu nnaasi dadku waa uga daran cadaaban xagga cadaabka cinda allahi alla agsi yowma alqiyaamati maalinta qiyaama alladiina waa kuwa yudaahiuuna shabbahayaan oo mxuua ah, isu ekaysiinayaan bikhalqi illaahi ilahay khalqii subxana wa tacala oo khalqiga allah subxana wa tacaala ayay maalayaan oo ayagana sidaad wax alla u khalqo subxana wa tacala inay wax u wasahwatu sahwada kasufati waa meel yara mxuu ahaa balakoonkaoo kale ama jirdiinaha iyo wax lamidka ah amaba daaradoo kale iyo wax lamida weyaan takuunu waxay ahaataa bayna yaday lbeyt guriga qaybtiisa hore ay ahaataa wlqiraamuna bikasri qaafi qaafta oo lahoos dhaba sitrun waa astur amaba mxua daah raqiiqun ee jilacsan weyaan wahatakahu afsada suurata suuradii ayuu nabiga fasaadiyey ood jeexjeexay ood halleeyey allatii suuradaasoo fiihi daha ku sugnayd xadiidkan dhowr xugun ayaa laga qaadanaya tan koobaad qofta haweenaydoo laga maqan yahay in ay isqurxiso oo gurigeeda ay yara wanaajiso oo ay xaaladda iska badasho waxaa weeyaan waa laga qaadanayaa lianna caaisha radi allahu tacala anhu markay gandoobkaas amaba daahaas xirayso marka ayada waxaa nabiga maqnaashadiisa ayaa jirta caleyhi salaat salaam kadibna arrintaas ay u diyaargaroobi sooma tan labaad khutuurada iyo khatarta ay leedahay sawirkii sawirkana waxyaabaha mima camat bihi lbalwa waxyaabaha hadda noqday guri walba ku jira qof walba hadda wata meel walba u yaal masaajidu ku jira kuwan kulli qaarkan wax duubaan qaarkan wax sawarayaan meel walba yeelaan dhammaan marka waa waxyaabaha runtii qalbiga bini aadamka markii aad u fiiriyo qofka aad adilada iyo nusuusta ku soo aroortay la rogrogo qalbigaada weligeed un mxuu ahaa aad saafi uusan noqonaynin xaqiiqatan laakiin khulaasat alqowl sawirka wuxuu qaadanayaa weliba khaasatan midkeennan hadda caadiga ah oo fotograafka amaba mxuu ahaa vidiyaha ama wax la midka ah saddexda xugun ayuu qaadanayaa mid ka mida ah. baab adaruuriyaat inuu gala ama baab alxaajiyaat inuu gala ama baab alkamaaliyaat inuu galo hadduu baab daruuriyaat galo laa shaka walaa rayb oo wax bannaan hadda in kitaabbulsha aad qaatoharci aad qaadato kitaabbulshado kale waa daruuriyaad tamiilka asaga waa tamiilka sheekh uthaymiin caleyh raxmatullah aananoo hor fadhiga ka dhagaystay caleyh raxmatullah tamiilkaasagauthaymiinna eh, waa rag ugu badan oo loo nisbeeya oo mucaasiriinta ay yidhahdaan sawirka waxaa banneeyo sheekh uthaymiin caleyh raxmatullah masjidnabowi korsiga sheekh abubakr jazaa'iri isaga ku fadhiyo ayuu arrinta iyadaa ka hadlay oo saddexdaa qaybood u qeybiya caleyh raxmatullah wuxuu yidhi baabu daruuriyaat wuxuu ku maalay kitaab kale albiaaqa shasiya oo qofka maba noolaan kara haddii aad hadda aad wadanin waraaqdaas ood bananka baxdo lagu qabana lagu xiri in lagu dilaa laga yaaba ta iyadoo daruuriyaat waa tan labaadna waa xaajiyaadka waxyaabaha haddii laga taga culays badan uu ka imaanaa baasaboorku mxuu ahay sheegay hadda baasaboor la'aan haddii aad ahaato ood waddankaada joogto tusaale ma noolaan kartaa mise waad noolaan karti kartaa laakiin waa mashaqo iyo dhib ku qabsani wa calayhi marka ayadna way bannaantuu leeyihi culimmada waxay ka tafriiciyeen raaciyeen duruusta cilmiga ah oo kale kuwan kamerooyinkan amniga loo sura oo kale xaajiyaadkay geliyeen baabka xaajiyaad kadalika qolyaha biliista iyo waxa lamidka qolyaha amniga ayagana waxyaabahan sawirada ay qaadayaan iyo wixii la midka ah ayadna baabul xaajiyaad ay gelinayaan weyaan qaybta saddexaad waa kamaaliyaadka midaan mataqaana xusuus iyo baabkaas iyo waxaa weyaan iyosukaasa warab tana taayada sheekhu yir waa xaraam taayada ah marka baasha waxaad yeelaysaan oo dhammaanteen aan wada yeelna bal kamaaliyaadka aan u kaadinno ee labadan kale oo labadan xoogga hala saaro hadda waxay noqotay wax shay iska abiici caadi ah waa mushkilad qalbigana muxuu ahay maa xaaka fi sadri aan weligeed leanna adilada ku soo aroortay ikhwaani waa khatar waxaa la mid ayadna ah oo saas ayadna nafsan alnamat ah masaladan ku saabsan madoobaysada la marsado madobeysada ama timaha lagu madoobeeyo oo ragga ku madoobaystana ama garka lagu madoobaysto ee saxaabada nabigan calai sala slam rag badan oo ka mid ah ayaa madoobaysan jireen oo ka sugan tahay alxusein ibn cali baa ka ah, ibn abi aalib radi allahu tacala rag badan marka adilo waxaa ku soo aroortay marka tuxadir oo aad uga hadlayso oo khatarta ay leedahay ka shakaynayso saxaabadina way sameeyeen ayiruu hada shay bin waytalla katabna wuu yeela oo nooc muxuu ahaa yarabarawnaha inuu madowga ku dhow oo qofku usoo dhawaadamo qof kale usan dareemi karin kan katamka iyo xinnaha iyo isaga waa ishkaal ma laha insha allah taala laakiin tan caadigaho muxuu ahaa qofka dhallinyaro ka dhigaysa taasoo kale waxaan u malaynaa baabkeeda waa waxyaabaha maaxaaka fi sadri ay ka mid taho waxyaabaha qofka uusan hadda muxuu ahaa xugun cadna saari karin ama inta uusan uridi karin oo khatarta ay ka mid laftirkeeda inuun qofka taxarus iyo duurka inuu ay ku haboonta laakiin middan kale barownka oo hadda qofkuin usoo dhawaado saas u fiiriimayn qof kale usan dareemayn odayaashata hala aadeen iyo ragga maxua baasha ay soo bilowday anaa ka mid ah xadiidka aad wa canha ummi lmuminiin waxaa la wariy caaisha radi allahu tacala canhu ardaha sidiiqa binta sidiiq anna qurayshan niminka reer qureysheed ahamahum waxaa muruggeliyey sha'nu lmar'ati haweenayda arrinteeda ayaa muruggelisay almahumiyati reer bani mahum ka dhalatay allatii haweenaydaasoo saraqat xaday oo tuugayda noqotay fa qaala waxay yidhaahdeen man kumaa yukalimu la hadla fiiha arinteeda rasuula allaahi sala allahu caleh wasalam arrinteeda nabiga kala hadli gabadhaas reer bani mahum fa qaala waxay yidhahdeen man yajtariu calayhi a ku dhiiran kara nabiga calayhi salatsalaam inuu arrintaa kala hadlo ilaa usaamata zayd mooyane xibu rasuulila rasuulka all kii uu jeclaa ahaa fakalamahu usaamatu usaame ayaa nabiga la hadlay calayhi salaat salaam faqaala rasulla wuxuu yidhi sala allahu aleh ali wasalam atashfacu miyaad ka ergaynaysaa fi xaddin xad in la burburiyo oo laga tago oo min xuduudillah xuduud alla ka mid ah tacaala korahaye kadib qaamo nabigu u istaagay fakhtataba wuu khudbeeyey uma qaala wuxuu yidhi inamaa ahlaka waxaa halaagay man qablakum dadka idinka horeeyey annahum ayaga kaanuu waxay ahaayeen idaa saraqa fiihim hadduu xada ashariifu qofka sharafta badan hadduu xada oo tuuquu noqda taraku way iska dhaafi jireen wa idaa saraqa hadduu xada addaciifu qofka daciifka oo tabarta daran oo tolaawaha ah aqaamuu calayhi alxadda xadka ay muxuu aha ka ogi jireen oy ka fulin jireen waaimullahi ilah baan ku dhaartay low ana faatimata binti muxamadin binta muxamadin faaimo oo ina muxamed eh, mxuu aha ibn cabdillahi bn cabdilmualib nabi moxamed gabadhiisu faatima haddii ay saraqad xadi lahayd laqatactu waan goyni lahaa yadaha gacanteeda muttafaqun calayh gabar reer bani mahzuuma bani mahzuum waxaa ka dhashay ah, raggii la yaqaanay amaba ha noqdo saxaabadii ama ha noqdeen raggii sanaadidu qurashyaa ka abu jahl yuu ahaa marka gabadhaas marka qolo sharaf badan ka dhalatay wa calayhi marka waxay ahayd kaana tastaciir dahab ay gabdho ka cariyaysanaysaa kadibna ma soo celinaysa tuugaayasaa ku noqotay kadibna in gacanteeda la gooyaa ay arrinta noqoto tuugaay maadaama tugnimi lagu soo eedeeyey waxaa la marka ceeb baan ugu dhici gabadhi reer bani gacanta laga gooyey nabiga ayaa la hadli kara usaama bin zayd marka arrintii la yidhi bal asaga hadla hadlay isagaa nabigu jecel nabiga u jecel alayh salatu waa la hadlay hadalka asagaha ah, nabiga wuxuu yidhi usaamu maxad ilaahay xuduudda alla xad ka mid ah. in la burburiyo oo laga taga oo lagu xadgudba ayaad maanta shafeeca ka tahay ood ka socotaa aad buu kadib nabigu wuu istaagay calayi sala slam wuxuu yidhi dadka idinka horreeyey waxay ahaan jireen dadka qiimaha badan oo sharafta lah oo magaca lah oo qabiilka fiican ka soo jooda sida ay sheeganayaan waxaa weeyaan haddii ay waxadaan lama taaban jirin kuwa masaakiinta ahna xadkaa laga oofin jiray markaasaa nabig wuxuu yidhi qaacida wuxuu dejiy calayhi salaatu salaam cajiiba oo wuxuu leeyahay faatima binti muxamedin sharaf badan waa sayidatu nisaai muxuu ahaa ahlijanna haddii ay xadi lahayd ilah baan ku dhaartay gacanteeda waan goyn lahay u salatu salaam marka arrintaas marba haddii xad alla u yimaado mujaamala iyo waa dhammaanaya weeyaan baabkaas ma yeela muttafaqun caleyh walamru nacam muttafaqun calayh xadiidka aaad an anas waa lg radi allahu tacala canhu ana nabiya nabigeena sal allah aleh waslm ra'a wuxuu arkay nukhaamatan canduuf ama baqaaxa oo fii qiblati lmasjid ama xaaka waxaa tidhahdaba nukhaamatan xaaka ama qaaxa amaba candhuuf oo fi lqiblati qiblada ku sugan weeyaan oo lagu tufay ayuu arkay nabiga alai sl slm qaybta hor qiblada amaba derbiga ha noqoto ama daaqadii fashaqa dalika arrinkaa wuu dhibay calayhi nabigu aad bay u dhibtay weyaan xataa ru'ya ilaa laga dareemo fii wejhi nabi faqaama nabigu u istaagay faxakahu biyadihi ul umuusan raadsanin gacantiisuu nabiga ku xogay alayhi salatu salaam falam biyadihi nacam calayhi salatu salaam faqaala nabigeena kadibna wuxuu yidhi alayhi salatu slam ina xatakum midkiin idaa qaama hadduu istaaga fii salaati salaadiisa fa inahu isaga yunaaji wuxuu la koodayaa wuu la hadlayaa rabbahu rabbigiisa waina rabbahu rabbigiisa ayaa baynahu isaga dhexdiisa iyo wa bayna alqiblati qiblada udhexeeya weyaan falaa yabsuqanna yuusan tufin axadukum midkiin qibla alqiblati qiblada xaggeed yuusan candhuuf tufin weyaan walaakin can yasaari bidaxaw tufa aw taxta qadamihi ama labadiis lugood hoostooda ku tufo weyaan uma intaa kadib nabigana cala sla slam akhada wuxuu qaatay arafa ridaa'ihi go'iisi arafkiis ayuu nabiga qaatay calayhi salatu slam fabasaqa fiihi kadibna candhuufta ayuu ku tufay uma radda bacduhu amru imaam nawwi aleh amat lah wlmru faridliisfara bilbusaaqi in lagu andhuufto can yasaari bidxdiisa aw taxta qadamihi ama lugihiisa hoostooda in lagu tufo faritaanka lisfara huwa isaga fii ma ida kaana markuu ahaada way fii ayr masjidi meel masjid ahayn markaad joogto duur iyo boor iyo aad joogto weyaan faama fi lmasjidi falaa yabsuq yuusan ku tufin ila fii awbihi maradiisa iyo mxuu ahaa tiishka iyo mandiilka waxyaabahaas in lagu tufo marka xadiidkan ishkaal kale meesha ma yeela candhuuftaas in la tufaa la laakiin masalada ku saabsan baynahu wa bayna alqibla ilahay baa baynahu wa bayna alqibla waxay la taba tahay sujuuda aqrabu maa yakuunu min rabbihi wa huwa saajid muxuuaha arrintayda marka laa tunaafi istiwaau llahi tacaala calaa carshihi waxaa la ah, wa huwa macakum aynamaa kuntum meel alle meel joogto alla wa idinla jira subxana wa tacaala oo macnaheeda ma allah garab taagan macnahe saas maaha bicilmihi ijmac waa ijmac ahlilcilmi fi jamiic tafaasiir qoraxday la too tahay qoraxda intay joogtaa waa khalqi min makhluuqaat illahi tabaaraka wa tacala waad nala joogtaa sooma kuleylkeeda soo sidaa maaha nis waa muxuu khaldana annaga marka hadda mxu qoraxda cada ay soo baxdo intay joogtaa qoraxdaas miiqaa milyan oo mayl ay noo dalika ma hiya macana wayna qandicini abuurkii ay soo saari ood ilahay sabab u dhigi subxana wa tacaala caafimaad baa laga heli waa kula taaganta haye tusaale qoraxda halkan ay taagan qofka maanta jooga mandheera iyo qofka namaanga jooga iyo qofka busiye jooga iyo qofka mambaaso jooga dhammaan halkaasay u taaganta qoraxdii dhammaan way dul taaganta waa khalqi min makhluuqaat illahi tabaaraka wa tacala walilaahi maal acla haddii makhluuqaadkii ay saas yihiin o meel kula taagan yihiin mahluuqaat min makhluuqaat illaahi fama baaraku birabbika subxana wa tacala walaa yalzam alikhtilaa annaga qoraxda ma dhinac ku hayna ama qoraxda an garab taaganna maya ayadoo kaa fog ay kula jirtaa min baabi wlaa marka yaanan loo fahmin baabka in wax isdhexgelayaan oo meelaha qaar wax isku hallaabayaan oo maxay yihiin yayna dhicin weeyaan laba shayba in layska dhowro waa laazim tan koobaad in loo fahma ana rabbaka yakhtalitu bicibaadihi ikhtilaata daatin inuu addoomihiisa mxuu ahaa dhex yahay sida ay qabaan qolyaha mxuu ahaa la yidhaahdo mxuu ahaa iyo wix la midka ay qabaan ama waxdatulwujuudka qolyaha qaba iyo wix la midka ah. in layska dhowraa oo allah subxana watacala inuusan cashri ku ekaanin oo cidna mxuu ah in la ogaado wey rabbi inuu ku ekaado subxana wa tacaala isagoo carshiga ku eg oo halkaas istawa calaa carshihi ayaa aydan maca cibaadihi tabaaraka wa tacaala eh, maciyadana maciye khaas iyo maciye caam iyo baab kale dhir badan ay leedahay weyaan xadiidka lix boqol naam baabu amru walaati اlamri dadka madaxda ah oo la fara ayuu baab yahay birifqi dhimrin la faro biricaayahum dadkooda racyadooda ay u dhimriyaan iyo wanasiixatihim inay naseexayaan iyo washafaqati dhimrin ay u dhimriyaan calayhim oo ay u naxaan iyo wanahyi ka reebitaan laga reeba dadka madaxda ah can qishihim inay khiyaamaan iyo watashdiidi calayhim inay ku adkeeyaan oo dhibaan iyo wa ihmaali masaalixihim danahooda mu'miniinta iyo dadka racayada danahooda inay muxuu ahay ay dayacaan iyo walkhaflati canhum inay iska hilmaamaan in looga digo ayuu u baab lana fara inay arrintaayada ay la imaadaan wanaag oo dhan ay racyad u sameeyaan xumaan dhan ka dhowraan weeyaan qaala allahu tacala alla wuxuu waqfid nabi alla u raarici garabkaada waxaad u raaricisaa liman muminiinta liman ittabacaka dadka ku raaca oo min almuminiina muminiinta kamida weyaan muminiinta u raarici garabkaada weyan waqaala tacala alla wuxuu yidhi ina allaha laweyni amur wuxuu faraya bilcadli cadaalad ayuu faraya iyo wlixsaani ixsaan ayuu falaya in la sameeyo wa itaa'i dilqurba qaraabada in wax la siiyana rabbiguu faraya subxana wa tacaala wayanhaa rabbi wuxuu diidayaa uu reebayaa can ilfaxshaa'i xumaan in lala imaado nooc kastaba ahaatee qowlan wa ficlan wamaa ila dalika iyo walmunkari munkar in lala imaado iyo walbaqyi xadgudub lala imaado ayuu rabbi subxana wa tacala reebaya yacidukum rabbiguu idin wacdinayaa wuu idin waaninaya lacallakum waxaad mudantihiin tadakaruun inaad waana qaadataan wansistaan weeyaan xadiidka aad wa bni cumar radi allahu tacala anhuma qal wuxu ui samictu rasullahi baan ka maqlay sal slm yquul nabigeenula kullukum dhammaantiin raacin la jiro ayaa tihiin wa kullukum dhammaantiinna mas-uulun waxaa laga weydiin doonaa can raaciyadiis waxbaa laga weydiin doonaa alimaamu imaamka raacin waa mxuu aha lajire wa mas-uulun waxaa laga weydiinaya can raciyati raciyadiisa warajulu ninkana raacin fii ahlihi ahlkiisa isaga ayaa raaci ka ah xaaskiisa iyo carruurtiisa wa mas-uulun waa laga weydiin doonaa can wlmaratu haweenaydana raaciyatun raaciyad weyaan iyo la jirta weyaan fii beyti zawjiha ninkeeda gurigiisa ay la jirta ka tahay wamasuulatun waa laga weydiin doona can raciyata raciyadeeda wlhaadimu adeegaha iyo khaadimkana raacin waa la jira fii maali sayidii sayidkiisa maalkiisa ayuu la jira u yahay weyaan wamasuulun waxaa laga weydiin doona can raciyati raciyadiisa wakullukum dhammaantiin raacin mas-uul aad ayaad wada tihiin weyaan wamasuulun waa laga weydiin doona marka nin walba waa raaci waa masuul nin aan mas-uulin lama arko noo imaan doontaa maxaa qofka mas-uul ah meel inta loo dhiiba kadibna khiyaama oo ummaddii khiyaama dhibka uu kulmi doona yowma alqiyaama xadiidka noo soo xiga weyaan xadiidka lix boqol iyo afar iyo kontonaad وعن أبي يعلى وxaa wr معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أرضاه قال وxuu yidhi smctu رsul rsulka al ka maqlay sى الله ma min cabdin adoon ma jiro ystarciihi الlah alla uu dhiibto raciyatan raciyad madaxa uga dhigo yamuutu dhinta yowma yamuutu maalintuu dhimana wa huwa walxaal huwa isagana kaashun uu khiyaamay liraciyatihi raciyadiisa ilaa hadduu jira miya xarama allahu ilahay wuxuu ka xaaram yeelaa calayhi dushiisa aljannata jannu ka xaaram yeelaa muttafaqun calayh subxaan allah nin ilaahay u dhiibtay raciyad ma jira kadibna isagoo ummaddii racyadii khiyaamay dhinto ilaahay jannaduu ka raciyadana midaweyn madaxweynimaha fiirnina tan xataa caruurtiisa iyo haweenkiisa haduu khiyaamo ood mxuu ahaa wanaaggii iyo khayrkii iyo usan farin ood xumaantii iyo ayaga dhexdooda ka baxa kadibna khiyaanada qayb ka mid ma walaa shaka rayb fi dalik ilaha noo kaalmay subxana wataala wa fii riwaayatin falam yaxuhaa uusan ku ilaalinin yaklaha weyaan falam yaxuha uusan ku ilaalinin binusxi nasiixadiisa lam yijid ma helo raa'ixat aljannati jannada carafkeeda ma helo weeyaan wa fii riwaayati riwaayado limuslim maa min amiirin amiir ma oo yali tawaliyo oo gacan ku qabta umuura almuslimiina muslimiinta amarkooda uma kadibna laa yajhadu lahum aanan u dhibaatoonin oon mxuah u dadaalin wayansaxu lahum aanan u oo nusxiga nooc walbuu noqon karaaye ilaa hadduu jira lam yadhul macahum lama gala iyaga aljannata jannada lama gala weeyaan waa halis ah tukhawif min almas-uuliyaat ciyaada billah xadiidka aad waan caaishata radi allahu tacala canha ardaha qaalat waxay tiri um lmuminiin samictu waxaan ka maqlay rasuula rasuulka ale sal allah alay slm yaquul nabigeenoola fii beyti gurigayga weliba dhexdiisa hada ee kana allaahumma allahayow waa marka duca marka allaahumma allahayow man qofkii weliya qabto oo mas-uulka noqdo min amri ummatii ummadayda amarkeeda shayan shay un ka qabto oo fashaqa calayhim kadibna dhibaateeya oo dhibo fashquq calayhi rabbiyow dhib waman weliya qofka gacan ku qabta min amri ummatii ummadayda amarkeeda shayan shay oo farafaqa bihim u farfuq bihi ilaah u dhimri muslim waa ducada nabigenabiga ala slam uu u habaaray marka qofkaasaga kan kan lagu duceeyey calayhi salatu salaam xadiidka lix boqol lix iyo wa can abi hurayrata radi anhu qala wuxu abu hurayra qaala rasulula rsulka al wuxuu yidhi sal allah alay waslam kaanat waxay ahayd banuu israa'iil reer bani israa'iil tasuusuhum jiray kulamaa halaka nabiyu nabi markuu geeriyoodo khalafahu nabiyu nabi ayaa mxuu ahaa kadibna gadaashiis imaan jiray wainahu shanii laa nabiya nabi bacdii gadaashay ma ahanin wasayakuunu waxaa ahaan doona bacdii gadaashay khulafaau dad madax ah fayakuruuna wayna badan doonaan kan waa madax kan waa madax kan waa madax xaalay hal meel inay madaxnimo wada sheeganayaan waxaa soomaaliya ka jiri ama mxuu haddaba ka jiri qaalo waxay yidhahdeen yaa rasuullahyow famaa ta'murunaa maxaad nafaraysaa marka haddii arrinta ay dhacdo oo mxuu dhowr madaxweyne dhowr mxuu ahaa eh, qof oo maamul sheegana ay yimaadaan maxaadna fadhiisaa qaal wuxuu yidhi awfu waxaad fulisaan baycat alwali falwal qofka hore oo idiin soo hormaray oo madax idiin noqday ood la ballanteen ood baycada siiseen isaga baycadiisa fuliya alwal falwal uma intaa kadibna acuuhum xaqahum kuwa iyaga xaqooda siiya ood baycada la gasheen wasalu llaaha allana waxaad weydiisataan alladii kii lakum adinka idiin sugnaaday qof eh, alladii lakum faina allaha alla weyne saailuhum wuxuu weydiin doona cama starcaahum ayaga wuxuu dhiibtay rabbi ayaa kula xisaabtami doona mutafaqun caleyh qof tartan iyo muran iyo qajac ku jira inuu cadaalad dad ku samay aday u adagta aaday lidalika marka nabigu wuxu lay sl ayaga xaqa idinku lahayen oo taacadii siya adinkana wixii ilaahay subxana wa tacaala xaqiinna ahaa ilahay baa mxu weydiista weyaan ayagana ilahay la xisaabtami doona subxana wa tacaala xadiidka aad waan caaid ibni camrin radi allahu tacala anhu anahu ninka caaid bin camr dahala wuxuu galay calaa cubaydilah bni iyaad ninka cubaydilah bni ziyaad layidhahdo oo waali madiina ahaan jiray ayuu galay faqaala lahu wuxuu yidhi ay bunaya wiilkaygiiyow ninkan caaidka waa saxaabi ninkaanna waxaa weeyaan waa taabici ay bunaya wiilkaygiiyow innii aniga samictu waxaan ka maqlay rasuula rasuulka ale sal allahu aleh ali slm yquul isagoo leh ina shara ricaa'i dadka lajiryaalka ah lajiryaalka kuwa ugu sharka badan waa dadka mas-uuliyiinta loola jeeda ricaa waa mas-uuliyiinta inna shara ricaa'i mas-uuliyiinta kuwa ugu sharka badan oo dadka mas-uuliyaddaha iyo maamulka haayo alxutama dadka burburiyo oo dadka dhibaateeyo oo dadka ay gacanta ku hayaan dhibka u geysta ayaa ugu shar badan ayaa nabigeenna ka maqlay calayhi salaatu wasalaam fa iyaaka waxaan kaaga digayaa an takuuna inaad ahaato minhum ayagaad ka mid ahaato waxbaad markaa idinku tuhmaya muttafaqun calayh xadiidka wcan abi maryam alsdi waxaa laga radi allahu canhu anahu isaga qaala wuxuu yidhi limucaawiyata radi allahu tacala canhu samictu waxaan ka maqlay rasuululahi baan ka maqlay sala allah alay slm yaquul isagoola man qofkii wallaahu llahu allah uu dhiibay shayan shay oo min umuuri lmuslimiina muslimiinta umuurtooda ka mid ah faxtajaba kadibna xijaabto oo iska astura duuna xaajatihim xaajadoodii dantooda mxuu ahay ka iyo wakhallatihim laaantooda iyo wa faqrihim faqiirnimadooda ixtajaba allaahu ilaahay baa ka xijaabta duuna xaajatihi xaajadiisa ka iyo khallatihi faqrigiisa iyo faqrihi faqrigiisa waa macnaha ma taqriban waa isleeyihiin weyaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaama xaajada iyo khallada iyo faqriga waa maraatib laakiin waa faqri iyo dhibaato iyo dhaqaalayar weeyaan fa jacala mucaawiyatu mucaawiye wuxuu sameeyey rajulan nin buu ninkaasoo calaa xawaa'ij muslimiina muslimiinta xaajooyinkooda danahooda u taagan oo muslimiinta nin alla ninka dan la uu u yimaado ayuu sameeyey radia allahu tacala canhum rawahu abu daawuud ayaa wari xadiidka watirmidina waa wari weyaan xadiidka baabu lwaali qofku weliga ah ayuu u baab yahay alcaadil ee caadilka ah qaal allahu tacala ale wuxuu yidhi in allaha laweyn yaamuru wuxuu faraya bilcadli cadaalad ayuu faraya iyo wlixsaan ixsaan wuu faraya wa qaala tacala ale wuxuu yidhi waaqsituu war cadaalad falay in allaha laweyn yuxibu wuxuu jecli almuqsitiina kuwa cadaalada faro xadiidka aad waan abi hurayrata radi allahu tacala canhu arda an nabi nabig wuxuu ka wari sal slam qaal nabigan wuxuu yidhi abcatun todoba waa taqaran xadiidkan marka waa la dul maraya sabcatun todoba yudilhum allahu ilahi baa u haran yowma alqiyaamati yuilhum allah allah u haray fii ilihi harkiisa riwaayaad kale waxay sheegaan dila carshihi carshigiisa harkiisa yowma maalin ilaa ila har uusan jirin ilaa diluhu harkiisa mooyane imaamun imaam madaxo caadilun caadila iyo wa shaabun qof dhallinyaro oo da'yar oo nasha'a ku barbaaray fii cibaadat illahi tacala ilahay cibaadadiisa xumaan iska ilaaliyey iwa rajulun nin qalbahu qalbigiisana mucallaqun uu ku xiran yahay fi lmasaajidi masaajida intaad ka imaada masjidka xagee u socotaa masjid salaadii aadaankii wa hakada wa rajulaani laba nin oo taxaabaa isu jeclaadeen filaahi ilaahay dartiis waijtamaca ku kulmeen calayhi xubbigaas ilaahay dartiis watafaraqa ku kala calayhi xubbigaas alla dartiis ku kala tageen weyaan iyo oo dacatoo u yeeratay imra'atun haweeney iyo naag mansibin madaxnimo u saaxiiba iyo meel boos boosishin fiican iyo boos fiican joogta iyo wajabaalin qurux faqaala kadibna tiri faqaala uu yidhi ninka marka innii aniga akhaafu xumaanay uu yeeratay zina ilah baan ka baqa u yidhi weyaan iyo warajulun inuu sadaqa sadaqaystay bisadaqatin sadaqa fa ahfaha kadibna sadaqada uu qariyey xataa laa taclama ilaa ay ka ogaanin shimaaluhu bidaxdiisa maa xoola tunfiqu ay bixinaysa yamiinuhu midigtiisa iyo warajulun nin oo dakara allaha alla xusay khaaliyan xaalu ya keligii fafaadat caynahu indhihiis marka ay shumeen oo ilmey weeye muttafaqun caleyh xadidka aad waan cabdilahi bni camr bn caas radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi abdullahi bn camr caasi qaala rasulula rasulka wuxuu yidhi sal allahu aleyh waslem ina almuqsitiina kuwa cadaalada sameeyo cinda allaahi alla weyne agtiisa calaa manaabira mimbaryaalo ayay ku sugan yihiin oo min nuurin nuur ah oo can yamiini araxmaani raxmaanka allihii raxmaanka midigtiisa wa kiltaa yadayhi labadiisa gacnood mid walbana yamiinun waa midig rabbigan subxaana wa tacaala alladiina kuwa iyaga waa kuwii yucdiluuna cadaalad sameeyaan fii xukmihim xukunkooda iyo wax saarkooda iyo kala bixintooda iyo wa ahlihim ehelkooda mxuu cadaalad u sameeya iyo wamaa wulluu wax alla wixii loo dhiibay cadaalad ka sameeya kuwa ayaga allah subxaana wa tacaala manaabir nuur oo carshiga allah midigtiisa ah, ayaad mxuu ahay ay ahaan doonaan rawahu muslim xadiidka aad waan cawf bn malik radi allah canhu qal wuxuu yihi samictu rasul lah baan ka maqlay sal slm yquul nabigeenola khiyaaru a'immatikum imaamyaalkiina kuwa khiyaarsan aladiina waa kuwii tuxibuunahum aad jeceshiin wa yuxibuunakum idin jecel wtusaluuna calayhim aad u ducaynaysaan wayusaluuna calaykum idiin ducaynayaan wa shiraaru a'imatikum imaamyaalkiina kuwa sharka badan aladiina waa kuwii tubqiduunahum aad u caroonaysan ood necab tihiin wa yubqiduunakum idin necab weeyaan wa talcanuunahum aad nacalladaysaan ood inkaaraysaan wayalcanuunakum idin nacalladayaan weeyaan qaal wuxuu yidhi qulnaa waxaan idhi yaa rasuulahyow afalaa nunaabiduhum maan mar ku baxna marka maan ku baxna oon ka hor tagna oon la dagaalanna weeyaan ma aqaamuu fiikum ilaa ay ka ogaan dhexdiinna asalaad salaada intay salaadidin dhexdiinna ay ku tukanayaan oy salaadda ogayaan maya laa ayuu nabig alai slat slam maa aqaamuu fiikum asala salaadda ilay dhexdiinna ku ogayaan way rawahu muslim qowluhu sal alla slam tusalluuna calayhim tadcuuna lahum aad u ducaynaysaan weyaan xadiidka u dambeeya muxuuah cashirka xadiidka aad waan ciyaad ibnu ximaar radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi saxaabiga jaliilka ah samictu waxaan ka maqlay rasul rasulka sal allah aleh ali waslm yaquul isagoo leh ahlu jannada alaaatun waa saddex nin weeyaan ahlu jannada waa saddex nin duu sulaanin muqsit duu sulaanin qof sulaan iyo madaxnimo u saaxiiba ah, muqsitun ee cadaalad sameeya muwafaqun diintii allah iyo iyo warajulu nin oo raxiimun naxariis badan raqiiqulqalbi qalbiga mxuu ahay nugul likulli dii qurba qof kastoo qaraabo u qalbi nugul iyo wamuslimin muslim kasta uu qalbi nugul weeyaan kaasna waa ahlu janna kan saddexaad waa cafiifun mid dhowrsan mutacafifun dhowrsanaantiisana ay sii badanto ay ziyaado tahay duu ciyaalin ciyaalna u saaxiib ah waxaa weeyaan gacantiisa waxa ku jira iyo waxa hoos yeella ay kala culus yihiin saddexdaas nin nabigeena sal alla alay slm wuxuu ku sheegay in ay ahlu janna yihin rawah muslim kan koobaad waxa weeyaan qofka madaxda ah oo caadilka ah waxa weeyaan kadibna ilaahay taacadiisa la waafajiyey kan labaadna waxaa weeyaan waa qof naxariis badan oo uu qalbi nugul qaraabadii iyo qof kastoo muslim oo dhibaysan kan saddexaad waa nin ilmo iyo ciyaal iyo mxuu aha abxa iyo mxuu ah hoos joogaan maca daalika waxaa weeyaan maca daalika waxaa weeyaan dhowrsan oo dadkii inaad wax weydiisto oo dadkii u gacanta u horsada aan isku dayin saddexdaasna nabigeena calayhi sala slam wuxuu ku sheegay inay ahlu janna yihiin jacala allahu minhum hada wallah aclam w sal allah wslam cabdi rasuuli mustafa